لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxay noo socday ama dee kitaabulxayd baa bilowgiisii baan kuba jirnay umuro iyo masaa'il kuba tacalluqsan haweeneydu markaanay daahirka ahayna waaban soo haynay kollay baabka intiisa badanna waxay ahaydba in marka la eego badankeeda hadday tahay caraqeedi iyo lucaabkeedi iyo jirhkeedi kale ee maxalkan adaa iyo waxan mooyaane inay dee daahir tahay oo wax isbedelayo o axkaami aanay jirin ee sideedii kale ay tahay bal umurona way noo socdeen kollayna waxay noo dambeeyey saddex riwaayo oo laba xadiis ahaayo xadiis baa laba riwaayo lahaa oo ku tacalluqsana un bal xagga waxa uu yahay gelitaankeeda masjid ay gelaysaa ay noo dambeysay oo axaadiista waan laqbeeyey ee waktigaa dhacaya oo dee waatan lahay in yar maan ku yar joogsan doona <clears throat> xagga marka la eego kolley sanadkana in nin xajaaj la yidhaaho oo xadiidkan abu quraybka bilaabmaya ama labada dariiqa caaisho dariiqa hore <clears throat> dariiqa dambe kuba sugnaa oo xalay aanu sheegin baa kollay waana nin dee dhici karto hadalla uu iman karo waa nin xajaaj ibnu ardaad la yidhaaho muslimna halkan unbuu kuma sugan yahay meel dambe ma jirto horena umaynaan soo arag waanan culimadu kolley tadliiskiisa badan daraaddeed dee qayba ay daciifiyaan allahuma haddii uu dee samaac caddeeyo bal markaas sidiisa kale saduuq weeye ee laakiin aymo kala duwan oo qow isaga axaadiisiisa daciifiyaa way jiraan saxiixi muslimna waa ku sugan yahay bal waxaan leenahay kolley waa nin qaadi ahaa macruufa tadriiskiisa badan iyo bal culimadu kolley ay wax ugaba sheegeen ama ay axaadiistiisa qayba u daciifiyeen walow hadduu samaac caddeeyo ay ma xoogeeye ay jiraan oo la arko uu xasanulxadiid noqonaya lakiin kolley rijaashii saxiixa ma aha e bal waxaan leenahay kolley xajaaj ibnu ardat waa nin macruufa oo atbaacu taabiciintii ka mide muslimaanta wuxuu ka wariyey isagoo maqruun ah macnaa nin kaleu la socdaayo ninkan kale ibnu abi khaniye la yidhaaho oo isaguna xadiiskan un kitaabka kule lakiin nin hiqa ah oo ninkan cabdimalik ibn xumayd baa la yidhaha ibn abi qaniya ninkan buu la socdaa marka ujeedadu marka uu ruuxa toos looga wariyo <coughs> ee isaga riwaayadiisii la ictimaadsanayo iyo marka cid kale oo dee uu la socdo ka xoog badan oo ka darajo badan oo waxaa la ictimaadsanayaa shaksiga kale yahay isku mid maaho marka arinku waa mutaabaco ayuun buu noqonayaa dee mutaabacada iyo shawaahidana cid aan kuwa usuusha a ah laga warin ayaa laga wariyaa saa daraaddeed ma odhanayno waa rijaasha muslim walow kutubta taraajimta dee kolkol raqamka muslim ay siiyaan ee halkan unbuu dhacay isagoo maqruuna isagoo macnaa cid kale ay la socoto cid kale oo ka xoog badan oo hiqaa cid kale oo ah ka la ictimaadsanayo isagoo hadduu keligii yahay ka xadiidka warinayo xadiidku aan mutaabaca ahayn dee hadal baaba iman lahaa oo si muslim uga wariyay baa iman lahayd bal waa taasoo xalay waktiga ayaa cidhiidhi ahaayo wata oo xajaaj ibn arda ninkaa la odhanaya meel dambena kumaba dambeeyo waa halkaa keliya unbaa baa muslimka gaba sugan yahay waana maqruum <clears throat> taasi waa mid ibn abi kaniyana anigaa magaciisa sheego cabdimalik <clears throat> ibn xumayd baa la yidhaha waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida ah, sida ninkan kale waa nin siqa oo lagu kalsoon yahay eh, lakiin muslim xadiidkan unbuu isna ku leeyahay xadiid labaad kuma laha arrinta aan xalayto aan nidhi in yar baan ku yar joogsan doonaan yar ishaari doonaa in waxa weeye waa masaladan haweeney marka aanay daahirka ahayn xayd ay leedahay ama nifaas ay leedahay masaajidkii inay ku nagaato ay fadhiisato ama ay soo gasho xukunkeed muxuu yahay horta xaydka markaynu eegno dee waana shaygan ilaahay subxaana watacaala dumarka waxa weeyaan banaatu aadam ilaahay kuba khalqay kuba abuuro caad dee taasba waana shay dabiiciya axkaamo kala duwanna waa leeyahay oo dee barhkooda waa ta aan soo aragnay barhkooda waa wuxuu horjoogsanayo oo manciayo badhna waa axkaamo kaloo ku tacalluqsan oo buluuqii dumarku isaga kuwa tacalluqsan yahay talaaquu galaa cidduu galaa buluuqii buu gelayaa dee umuurahan soomkii iyo salaadii oo kale iyo imika tan masjidka aan hayna iyo qur-aan aqrintii iyo umuuro kala duwan iyo axkaamo kala duwan oo geesu markaa kasoo gelaya ayaaba jirta oo kolley axkaamtiisu way iskaba badan tahay bal waxaan leenahay axaadiisan markaan eegno horta aan kuwan kaba dhaqaaqno rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh caaisha sida xadiidkeeda markaan eegno waaqaco kalan ka dhignayta abu hurayra isagoo wuxuu amray inay uga soo qaado khumro ama sajaadad masjidka ay uga soo qaado iyadii markaa caaisha iyadoon waqtigaa daahira ahayn ayaa rasuulka ilaahay waxay ugu jawaabtay inii xaa'id ama inii laa usalli anigu mid tug xaa'id baan ahay ma tukanayo macnuhuna uu yahay dadkii dee inay masaajidka galaan ay u banaanayd ee masaajidka geli jiray ka mid ma ihi oo walow xataa gelitaankani uu koobnaa oy dhici kar lahayd gacanteeda un ama cudwa acdaadeed ka mida waxay kuma gaadi kartaa inuu yahay haddana ujeedadeeda ahayd dadkii dee meeshii ay u banaanayd inay masaajida galaan ee masaajida gelaya ka mid ma ihi oo xaaladaydu waa taas rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu jawaabtiisu ay ahayd xaydadu gacantan aada wax kusoo qaadayso way dhici karta inay dee markaasun laacayso oo gacanteeda un waxa masjidka gaadhaya ay tahay siday dee culimmadu halkan kuba fasiraan xaydku kaagama sugnaa kale riwaayada abu hurayrana rasuulku masjidkuu joogay mare ayuu yidhi ii dhiib marka way usoo dhiibaysaa uun waxaa masjidka soo gaadhayaaba waayadeedii rasuulka ilaahay waa kaba qaadanayaa markaasay hadalkii hore kalun bay tidhi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayh wuxuu ku yihi ini ina xaydataki laysat fi yadik marka xadiidka daahir ahaan waxaa buu ina tusaya agtooda inay muqarar ku ahayd haweeneydaa xaaidadii inaanay gelahayn masjidkii aanay kuma sugnaanahayn caaisha tii ay u fahamsanaydna ay ahayd xataa cudwigeed xataa gacanteed haba noqotee inaanay juz ajdaadeeda ka kamidi <clears throat> masjidkiiba aanay gelin karin rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu alayh e wuxuu uga sheegay waaba intan kooban oo kale iyo inaanay basi kuba sugnayn <clears throat> tani waa mid xagga marka la eego in bal xadiis kaloo inoo dambeeya oo xagga ciidda inoogu iman doona rasuulka ilaahayna amray dumarku inay dee waxa weeyaan xataa kuwa aan qaaliban bixi jirin alcawaatiq iyo dawaat lkhuduurna in la bixo ay baxaan oy ciidda iyo musallaa tagaan iyo salaada ka qayb galaan iyo dacwada muslimiinta iyadoo hadda waqtiyada kale salaadaha kale ama jumco ha noqoto ama jamaacaadka kale haba noqote uu sheegay rasuulku aqaladoodu inay u khayr badantay inay kuba tukadaan haddana ciidda shayga dee khayrka iyo fadiiladu kuba sugan yahay bal laba amray inay baxaan weeye salaadaha kale taas maaho aqaladooda uga fadli badan masaajid ay kuba tukadaan bal haddaba taasoo kale waxaa laba socotay wayactazilu lxuyadu lmusalla dumarkii caadada lahaa way ka dheeraanayaan almusalla waa makaanka lagu tukanayo macnaa gooni bay uga joogsanayaan ma fadhiisanayaan taas musalla xukma almasjid ma lahaa inta badanna culimadu dee tan kamay dhigin wax laazima ama xaaraam kaba ah walow dee bacd alfuqahaa saa xanaabilada iyo ay waajib kaba dhigaan musalana inay kaba dheeraanayaan E waa dadkii tukanayay si aanay usoo dhex gelin ama halkaa goonihay ugaba fadhiisteen oo kaas ee musalli oo kale ayaa mancini ay kuma timi iyadoona xukm almasjid lahayn bacd alculamaa waajiba kaba dhigeen inti ictizaalkaas e dee masaajidina markaas dee min baabi awla ayay noqon <clears throat> bal taa weyn waxaa jira xadiis abu da-uud iyo ibnu khusaymiya ay wariyeen xadiis caaishana ah laftigiisna yahay iyadoo kolley inta aan ka soo qaadayo intan waayo in albaaba kusoo baxsanaayeen masjidka oo wili rasuulka ilaahay mase albaabadan ka xidha oo meel kale kala baxa iyabaa ka horeeyey eh lafdiga wuxuu ahaa inii laa uxillu lmasjida lijunubin walaa xaa'id anigu u banayn maayo masjidka ruux janaabaysan rag dumarba weeye iyo haweeney aan daahir ahayn oo xayd leh dee nifaaskiina isagiina waa lamid une xalaal ugama dhigayo uma banaynayo kollay masjidku waa shay cayn ama daato xalaashuna kuma tacalluqayso de waxa weeyaan caynta iyo daatada kuma tacalluqayso ee ficilka dadku ay laba imanayaan marka waxyaalaha dee masaajidka looba yimaadee ama looguba intifaaco bay noqon sida mugsigii iyo muqaamkii iyo bal ama mururkii iyo waxyaale ayun baa lagu fasirayaaye dee cayntan shayga waa daatee caynta nafteeda xurmadi ama xalaalnimadkii kuma tacaluqaye waa wixii bal matalan saas oo sida xurnimat calaykum lmaytat iyo xurnimat calaykum umuhaatukum iyo waa dee wixii dadka afcaashooda ah xurmadani kuma tacaluqaysa shaygan daatada ma aha xurmadu waxay kuma tacaluqaysa tana waa taase bal xadiidkana daba abu da-ud baa wariyey xadiid caaishana weeye kollay waxaana sanadkiisa ku sugan cid culimadu ay iskuba khilaafsan tahay oo dee saa daraaddeed qorayin u daciifiyeen e bal waxaan leenahay xadiidkan ibnu khusayma waa saxiix yeelaa saaxibu nasb raaya waa zaylaci waa ninkii mandiqadeena ahaa imaamka macruufka ee nasb raaya leh iyo tiyo ibn اlqaطan isna saaxib اlwahm walihaam oo kale iyo bal qolooyinkaasna way taxsiiniyaan oo xadiidka waa xasan bay yidhaahaan ibnu sayid inaasna waxaabuu isaguna yidhaahaa dee maraatibtiisa ta ugu yar uu noqon karaa inuu xasan noqdo bal waxaan leenahay walow haweeneyda caaisho kasii warinaysa iyo kalaam jiro laakiin aimada qaarna ay tawsiiqiyeen waana haweeney taabiciyadoo kollay dumarka ma jirto haweeney been ay sheegi jirtay culimada ay uga tegeenoo janibka matruka ku inta badan dacfiga ku yimaada jahaale iyo waxyaalahaasuu noqdaye lama hayo haweeney walow de ragga ay wixii been sheegaya wax mawduuca dajinaya ama janibka dacfigooda adag looga tegay iyaga haweeney matruka iyo haweeney kadaabiyi kuma jirto ruwaada laakiin waxa weeye barkood baa jahaalo iyo waxyaalo iyo khaasatan min aflat la yidhaho kaba sii warinaya lakin de ayma kalo iyagu tawsiiqiyo xoogayo way jiraan bal waxaan leenahay xadiidka imada aan tilmaamay oo rag waaweyn marka la eego wasankooda leh ayaa ibnu khusaymana uu tasxiixiyey qolooyinka kalena ay taxsiiniyeeno bal xadiidku dee kollay rag kaleo iyaguna taxsiiniyo jiraa way jiraan lakiin mutaqadimiintan eegayaaye xadiidku waa xadiidka quwada leh ah, xadiidka quwada leh bal maala lana saxiix yeelay lana taxsiiniyey waxaanu keenayaa ruuxa janaabaysan iyo haweeneyda xaydadu inaanay masjidkii fadhiisan ahayn ku nagaan ahayn taas buu keenayaa xagga bal maala marka la eego masaladan gaar un aan eego haddaan fuqahadii culimadii markaa eegno ma garanayo axad fuqahadii hore kaba mida ama taas oo kale oy afartii imaam iyo afarta madhabood ay kaba mid yihiin oo leh ama ku tegay inay masaajidka soo geli karta haweene xaydih waayo saas bay aimadii fuqahadii ama de marka la eego fuqahadii waa maxal itifaaq inaani haweenaydu soo gelahayn allahuma xaalooyin khaasa ayaa qowlkoodu ku kala duwan yaho xaalo daruuro ama xaalo xaajama soo geli karta hadday marid u baahato se iyadoo ama san oo kale wax ka qaadanaysa ama dariiqba uu noqday masaajidkii ay marayso oo kale maxay tahay barhkood iyagu baabkaba way manciyaan oo janaabadiiba kol hadday mancintaa keenayso waa min baabi awla ayay idhahaaneen laakiin xagga marka la eego cubuur oo kale hadday aamin ka tahay in masaajidkii ay wax ka gaadhaan oo wax dee nijaasiya waxyaalahaas ay kaga dhacaan ay aamin kaba tahay arrinkuna nagaadi aanu ahayn ee cubuur uu yahay ama gelidda iyo bixidda uu yahay kollay waxa weeyaan walaa junuban ilaa caabiri sabiilin batay mufasiriintii dee salafkii ama inta badan mufasiriinta kuma fasireenoo mawdicii salaada lagaba dhigay oo ruuxii janaabaysna hadduu mawdicii salaada uu dhaafayo oo uu marayo uun aanu ku nagaanahayn ruqsa meeshii ay jirto walow bacd alfuqahaa halkan ay aada mutashadidiin ugu yihiin bal ruksadaasi kolle dii laga aam yahay way jiraysaaye Eh, lakiin waxaan leenahay maxalwifaaq weeye bayn alfuqahaa in tan inaanay haweenaydu marka ay xaybada tahay haddaan xaajo iyo daruuro ay u soo gashay jirin ama ku xambaartay gelin haddaanay muruurkaa iyo dee taas aanay jirin iyadoo wax ka qaadan ama wax ka egayo ka noqonaysa aanay jirin fadhiisi ay fadhiisato un oo iska fadhido masaajkii iyadoo aan xaaladeedu taa tahay bal waa taas xadiiskuna waa xadiidka aan darajadiisii hadday barhkood kalaam leeyino lakiin aimada wasankooda ayaa xadiidkaba xoogeeyey bal dee arinku waa kalaam markaa jasre kusugan iyo waxyaalowna ma aflat alcamiri oo nin la garanayo ah axmed iyona ay lahayn xadiidkiisu ba'si kuma sugna waana xadiidkiisu saalix bal markaa waxaan leenahay oo tahay hadalkan caaishana waa iyadoo gacanteeda gelisa ayay lahayd de anigu dadkii markaa masaajka gelayay ma aha rasuulka ilaahay taas in waxa weya waa intan unbuu diido de waad qaadi kartaa waxaad ka qaadan kartaa baa macnuu yahay e lakiin in la yidhaaho way iska fadhiisanaysaa ama loogu fatwoodo soo galo oo iskaba fadhiista oo kale ama taasi anigu waxaan leeyahay waa waxaan weji lahaynba weeye in de bal matalan iska daa afraad mucaasiriin iyo wax ku dhowa hadday aqawaashoodu ta ahayde laakiin waxaan leenahay culimmadii ama aimadii hore oo dhan waa qowl wifaaq bay ahayd isku waafaqsanaayeen waa xaaladan un waktigay mari karta ama miyaa ruux ruqsooyin ay jirayaan sidaa ruuxa janaabaysan mise maba jiraan inahaasune laakiin muksi iyo taasoo oo kaliya muqaam iyada in aanay markaas lahayn iyada waa qowl ay iskuba waafaqsanaayeen taas aimadii de kolley waxyaalahaasna waa umuuro taas oo de bal matalan aan eegi doono itifaqooda khilaaf mar dambe yimi iyo waxyaale iyo ama n bacdigood ka dhaqaaqo in xadiidkana daciif oo kale iyagoon umuuraha kala eegin iyo bal waxay la tahay waa qowl adigu halkan aan leenahay imaka halkan maxalkiisii ma laha ee haweeneyda waxaan leenahay bal taas masaajkii ma fadhiisanayso haddii ay markaa daruuro iyo xaajo iyo waxyaalahaas aanay jirin ama daruuro aanay jirin masjidka iyadoon daahir ahayn iyadoon ku tukan ahayn ma fadhiisanayso <clears throat> xadaثna abubakr بn abi shaybata وزahir بn xarbin qaala xadaثna wakiic can mascari وsufyaan can الmiqdam bn shurayxi can abihi can caiشhaةa qalat anaha qaalat kollay sanadka waa rag aan soo wada aragnay oo cid inagu cusubi ma jirto sufyaanna waa sufyaan thawri miscarna waa ina kidaam muqdaam baa shurix ibnuhani oo aabihiiya kaba warinayo horana aan usoo aragnay caaisha ayaa waxay tidhi qaalat kuntu waxaan ahaa ashrabu mid cabta anaa sharaab baan cabayey walxaal ana xaaidun anigoo aan daahir ahayn ama caadadii leh uma bacdigeed unaawiluhu nabiya sala allahu alayh wasalam waa adigu weelkeeg waa sharaab iyadii daahir maaha markay cabto sharaabkaasi ama caanaha noqdo ama wax kalaba sharaab kala haba noqde ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u dhiibayay nasaa-i oo kale ayaa waxaa halkan riwaayaadkiisa qaar kuba yimi inuu rasuulkii ilaahay dee tanba lahay uu iyada ku horreysiinayey oo ama isagoo kuma adkaynaya bal lafdiga waxaaba soo aroortay si iqsaam oo kale iyo dhaarin ee uu inay iyadu horta cabto markaasaan u dhiibayayoo fa yadacu uu dhigayay faahu afkiisa calaa mawdici fiya afkayga meeshii kolley waa luqatun fi lfami fi oo keliya ee imaka halkan ya-dii ayaa ya-dii dee reebanayd ee markaa lafdigan fi oo macna lfam ah iyaga u ba ay kulmeen oo laiskuba idqaamay e, fahu iyo fiya ama fi un wey <clears throat> ya-daas ya lmutakalim baa kuba idqaaman halkii aan afkayga saaray ayuu rasuulka ilaahay afkiisa saarayay bal cishradii rasuulkii ilaahay fiicnayd way nooguba sugan tahay iyo bal markaa taas iyo umuurahaasi waa inooguba sugan yihin laakiin arinka muhimka ee inooguma sugan waaba tanoo fa yashrabu intuu halkii afka saaro ayuu kaba cabayey isagoo og inaanay daahir ahayn taasna ay tahay waa halkan xukumka aan kaba qaadanayno ee umuuro kaleo xadiisku de markaa dalaalaad kalena waa leeyahay ee haweeneydu lucaabkeedii iyo cirqigeedii iyo jirkeedii iyo wixii waa maxalka adaha un iyo waxaasun weeyaan ee inteedii kale waa sideedii caadi ahaydoo waa daahir weeye waana wax ay culimadu kuba ijmacsan yihin axaadiia baabkana waa umuuraha inaguba soo noqnoqonayeen fayashrabu waatacaraqu lcarqa <clears throat> waxaan goosanayey oo de waaba in waslad hiliba ama laf hilib xooga ayaa leh inteedii sii badnayd ha lagaba cune ayaan ilkahayga kaga goosanayay alcarqa cayntu markay fadxisan tahay waa alcadmu aladi ukida canhu laxm waa laf adigu malaa badankiisii laga cunaa carqi la ydhaha cayntu way fadxisan tahay ina cirqa haddii la ydhaha macno kale isu rogaysaa xididkiiya noqon alcarq in waxaa kaloo timaada alcuraaq baa yimaado oo bacd alculamaa carqigan bay jamciisa kaba dhigaan bal kaba dhigaan waa tacaraquna imika caraq alcadma oo caraqahu yacruquhu markaa caraq alcadma yacruquhu oo dee sa nasara yansuru oo kale iyo tacaraqa labaduba waa isla macno waa markuu ruuxu ilkihiisan kaga gogoosanayo hilibkii laftaa kuba sugnaa ayaa la idhaha tacaraq alcarqa macnaa waa in hirib ah ama laftee hirib lahayd ayaaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh iyay ugaba horeyneysay oo markaasay odhanaysay waa ayay lahayd ayay caasha leedahay waxaan ka goosanaya ilkahayga kaga goosanayaba afkay saaraysay ilkahay kaga goosanaysay bal hilibkii kuba yaalay wax kaba mida walxaal ana xaaidun anigoo xaaid ah uma unaawiruhu nabiya sal اllahu alayه wasalam haddana rasuulki ilaahay baan u dhiibayey fayadacu faahu afkiisii buu dhigayay calaa mawdici fiya halkii aan afka saaray ayuunbuu isna kaba goosanayay waana dee umuurta inta horeba inooguba sugan bal duruqduna kolley xadiidka waxyaalo kaleo inoo horeeyena way jiraan de masaaishan iyada halkan inooguma soo aroortayna walow waxyaalana ay dambeeyaanba haweenaydii marka la eego caraqeed iyo lucaabkeed iyo wax kastaaba daahir weeye de maxalka adaha iyo xadadkan xukmigee kuma sugan jasadkeedii guud ahaan salaadii uu diidayo soomkii uu diidayo un baa jira ama waxyaalihii kale hadday weel qoy markaa sharaabkii gacanta geliso haddii isan oo kale afka ay saarto haddii wixii kale o dhan oo wada daahirun walam yadkur zuhayru fayashrabu ujeedadu sheekh muslim laba sheekh buu lahaa waa abubakr ibn abi shaybata iyo zuhayr ibnu xarbin markaa in waana taa lafdigaa hore lafdigii abubakar buu ahaa inta kale waa la wadaagsaday zuhairna sheekh keligay ka wada warinayeen lakiin halka hore jumlada hore ayaa wuxuu bu yihi fayadacu fahu calaa mawdici fiya markaa fayashrabu ficilkaa mudaaric baanu sheegin isagu dee kollayna waxaan uu afka u saaray weelkii uu qaado halkii ay afka iyaduba saartay markii hore iyo mawdicii kamid afka u saaray inuu kaba caban weeye ee fayashrabu un baanu isagu lafdi ahaan u sheegin dee macnii waa taasoo waa cadyahay inuu loo jeedayba xadaثna yaحya بن yaحyى qal aخbarana daud بن cabdالرaحman الmakiy can mansuri can umihi can caiشhaةa anaha qaalat bal xadiidka waan arki doona waa xadiid inoo soo socda daud بn cabdالرaحman الmakina iyo yaحya بn yaحya tamibi hore ayaynu usoo aragno kitaabka intiisii horean kusoo aragnay mansuurkan baa la arkaa inuu caawa cusub yahay hooyadii kaba warinaya oo mansur ibn cabdiraxmaan ibnu dalxa la yidhah waa nin reer cabdidaarah qolada ay dee cabdimanaaf kuba kulmayeen in reer bani hashim iyo reer bani mudalib iyo cabdimanaaf kacbada miftaaxeedana hayn jiray ama xajabadii kaba mid ahaa isagu waa markaa nin taabici oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ah hooyadii safiya bintu shayba la yidhaha iyadna waa reerka un waayo shafiya bintu shayba safiya bintu shayba oo qolada reer cabdidarun maxaana culimadu yidhaahaan aragti bay leedahay macnaa rasuulka ilaahay way aragtay salawaat ullaahi wasalaamu calayh walow waxyaalo sidii waxay kaba maqashayna bukhaari oo meel mucallaqa kuba wariya waxyaalo ay dhaceen culimada qaarkood aanay sugin ru'yadeedaasay taabiciya ka dhigaan laakiin waa xaggaa markaynu eedna aragtida axaadiisteedu way yar tahay waaba saxaabiyad oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh way aragtay <clears throat> haddaba in hooyadiibuu kaba warinayaa safiya bintu shayba iyada caisho ka warinayso anaha qaalat caaisha waxay tidhi kana rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu a yataki oo mid cuskado oo jiqilaysaba fi xajri ama xijri labadaba seen hore usoo maray halkaa dhabtayda waliba riwaaye bukhaari leeyahay oo meel aan halkan ahayn uu kuba wariyo dee intan xayd laguma jiro ayaa waxaa kuba sugnayd dee waxa weeye inu yadacu ra'sahu si wuxuu barkaday ba dhabteedii walxal ana xaaidon anigoon daahir ahayn fayaqra'u lqur'aana qur'aankii buu aqriyayay oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bartana waa dee si waata aynu mubaasharaho soo maray wuxuu bal matalan intaa dee ilaahay yidhi factazilu nisaa fi lmaxiid mooye wax kale uu iska ilaalinayana may jirin sidii kale iyo umuurihii kale waa sii hore uun marka rasuulkii ilaahay isagoo iyadii dhabt markaa halkaa dhabteediiba barkan ama san oo kale dee cuskanayo oo adigu jiqilaysan ayuu qur-aankii aqriyayay markaa kollay arrinka inoogu sugani qur-aanko dee ruuxu isagoo jiifana waa aqriyi karaa isagoo fadhiyana waa aqriyi karaa isagoo socdana kol haddaan wax jeedinayo ka shuqlinayaa jirin waa aqriyi karaa rasuulka ilaahay waa kan oo markaan idhaahno waabubarkana waxa weeye waa jiifay horta markaa jiifkii iyo taas iyo ji markaa fadhi iyo joog iyo socodba waa lagu aqri karaa qur-aankii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caley arrinkana way noogaba sugan tahay arrinta kale iyadna jirta isagoo san oo kale ruuxu dee bal ruux aan daahir ahayn saas oo kale ama dee waaba imika an arkaynaa weliba maxalkii Eh, markaa baarila-aantani ugaba tib ama maxalkii nijaasadna aad buu uguba dhow yahay baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh qur-aankii aqriyayay oo bal matalan taas oo kale iyadoo bal matalan xaaladu ay tan oo kale tahay in qur'aankii in la aqriyayo oo la aqriyi karo xadiidka way nooguba sugan tahay culimada qaar ba halkan waxay uxujaystaanba walow dee yar baciid yahay lafdigan in lagaba qaato inaanay haweeneyda xaydadii qur'aanka akri ahayna iyo tan maslada imaka halkan kama hadlayno la arkaa mar kale in xadiis hadduu soo noqdo kale oo dee janibka kale loo dariishaday markaa inaan iyo in yar yar eegno eh, oo waxay leeyihiin inaanay akriyayn dee sheegida halkan la sheegay iyadooy xaaladu taa tahay buu qur'aanka akriyayay waaba iyadoo dee agtooda muqarar ay ku hayd haweeneyda xaydadii inaanay akri ahayn oo markaa dhici karto dee marka san oo kale wixii u diiday iyadaba qur-aan inay akrido loogu dhow yahay inaan qur-aankiina laba aqrii karayno waa taase lakin waa istidlaal kolley yar fog weeye oo bal matsalan taas yar fog oo imaka taasna waa labada dhinac midna loo dariishan kara mahe arinta inooguba sugan un de waa labada arrimood ee horeen xadiidka kuba sheegnay ba weeye de waxaa kaloo inooguba sugana sande uu markaa mukhaaladadii haweeneydan iyo bal matalan xaaidada ah oo sidaa yahuudi noo soo socotay yeeli jireen inaanay dee shareecadeenu aanu ahaynba bal taas ba iyadana inooguma sugan waa nintan xadiidkan ba matalan umuurta iyagu siday yeeli jireen iyo waxyaalo kale ay inooguma sugan yihin وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna cبدالرحمن بن مهدي qال xadثna حماد بن سلمة qال xadثna ثابت عن أنس أن اليهوd sanadkan ragga waa soo wada aragnay dhammaantoodba weliba in badan zuhayrna waa raggii de isaga kun xadiis in ka badan buu kitaabkan kuba leeyahy ama kun weliba in badan wax ka sarreysaba weeye n can anasin ana alyahuuda yahuudi kaanuu waxay ahaayeen idaa xaadat ilmar'atu haweeneydu markay xaydo fiihim iyaga dhexdood lam yuaakiluhaa wax lamay cuni jirin waxba lamay cabbi jirin lamay cuni jirin walam yujaamicuhuna kulamaanan kulmi jirin lagumanaanay la kulmi jirin manaa kulankumaa hatii jimaaci ee waa mujaamaca iyo musaakanaba lamay degi jirin oo dee fi buyuuti aqalada macnaha aqal gaari ay ukhaas yeeli jireen asal ahaan way ka fogaan jireen oy kaba dheeraan jireenoo wax lamay cunahayn waxna lamay cabahayn meelna lamay degahaynba oo guryihiina lamay degi jirin ama dee khaasatana waa iyagoo meel gaara ama dee uba saara taas bay xaaladoodu ahayd fi lbuyuuti walam yujaamicuhuna fi lbuyuuti mujaamacadu maha jimaaci ee waa musaakanadii oo waxa weeyaan meel inay laba degaanba way kaba dheeraan jireen fasa'ala asxaabu nabiyi sala allahu alayh wasalam dee yahuudna madiinay deganaayeen qolooyinkii carbeed ee ansaar awsiyo khasraje markii hore iyaguna reer madiine ahaana iyagoo u arkaya dad iyaga kaba aqoon badan yahay kolkol caadaadkoodii iyo waxyaalahooda way qaadan jireenba markaasay waxay weydiiyeen asxaabu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisu annabiya nebigay weydiiyeen sala allahu alayhi wasalam bal arrinkaas iyo wixii bal iyaguna dee iyagu yeelayaan faأnzl اllahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey wayas'aluunaka can اlmaxiid wayas'aluunaka can اlmaxiid waxay ku weydiinayaan xaydka oo imaka waa xaydkii baan kaba dhigaynaa qul waxaad tidhaahaa huwa adan dhib weeye waa shay dee mustaqdara waaba waxaa dee imaka hadday tahay raaixadiisii nijaasnimadiisiiyo umuurahan waaba shaygaa dhibta ah dhib weeyaan ama shay mustaqdaraba weeye ee factaziluu dheeraada annisaa dumarka fi lmaxiidi fi zamani lmaxiidi waa xaydka waqtigiis kaba dheeraadoo waqtigaas iyagii ka dheeraada dheeraantuna maha si ay yahuudi yeeli jireen rasuulkaa fasiraya salawaat ullahi wasalaamu aleyh ilaa akhiri aaya faqaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam markay aayaddaasi soo degtay ayaa isagoo dheeraantan dumarka laga dheeraanayaa wuxuu yahay iyo sida loogaba dheeraanayo waqtiga ay xaydka leeyihiin rasuulka ilaahay caddaynaya ilaahay baa yihi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dikriga qur-aankaanu kugu soo dejinay sida dadka ugu caddayso ugu fasirto waxaa lagu soo dejiyey waa inoo fasiraya ictizaalkii oo wuxuu yidhi isnacuu sameeya kula shayin shay kastaba sameeya oo xaggii marka la eego mubaasharadii mukhaaladadii mulaamasadii qubladii wixii adigu wax kastaba sameeya ila nikaaxa jimaaca uun mooye macnaha iska ilaaliya inaad dee u tagtaan oo waa taa waxaa laydin leeyahay ka dheeraada laakiin umuurihii kale waa wax idiin bannaan waana kii rasuulka ilaahay ficilkiisiiba xalayto aan soo aragnay lafdiga annikaaxna kollay jimaaca naftiisana nikaax waa la yidhaahaa caqdiga naftiisana waa la yidhaaha dee keebaa ah keebaa se majaasa ama keebaa labada horeeyo oo kale kollay labada qowlba waa jiraa barhkood baa yidhaaha nikaaxu wuxuu xaqiiqo ku yahay caqdigii wadcigiina buu ku yahay iyo kuwana yidhaaha maye jimaacan ayaabu naftiisa xaqiiqadu ay tahay caqdigu waa dariiqiisi iyo wasiiladiisii majaaz buu noqonayaa oo haddii la yidhah nakaxa fulanata oo kale dee waa na caqada calayha yatazawajha bay noqon haddaanay zawjadiisi ahayn haddii la yidhah nakaxa zawjatahuna macnaa jaamacahaabuu markaa macnuu noqonaya bal marka halkan imaka maxay tahay waa jimaaci bal riwaayada nasaa-i baana taa ahayd lafdiga aljimaac ba halkan bedelkeeda nikaaxayda wixii jimaac aan ahayn sameeya taas baa rasuulka ilaah yidhi bal xalaytaynu casharkii inooguba sugnaa xagga mubaasharada iyo aqwaashii ahlucilmiga ayaanaynu sooba aragnay aqwaasha aynu soo aragnayna mid kamidi wuxuu ahaa shayga xaaraamtii ee way roon tahay bal ixtiyaadkii ixtiraaskii iyo sada daraa'ic intaa maa bayna sira wararkuba oo kale haddii ruuxa ay wax kaba dhacayaan in iskaba ilaaliyo laakiin shaygan xaaraamtii inuu yahay jimaaca wixii intaa aan ahaynba shay banaanya xataa dee maa bayna sira warukbabe kol haddii jimaac la iskaba ilaaliyo inay banaan tahay taas daliil ahaanna waa ta u xoog badan walow dee ay tahay si aynu caasho xadeefkeedii kuba soo marray waayukum yamliku irbahu taas oo kaleo hadduu ka baqanayo inay waxyaala gaadhsiiyaan inuu iskaba dhowro laakiin haddana daliil ahaan waxa u xoog badani waxaan xaaraamta ihi waxa weeye waa jimaaca weeye wixii intaa dhaafsan ruuxii waa waxu banaan <clears throat> fabalaga dalika alyahuuda arrinkan baa yahuud gaadho yahuud baa maqashay faqaaluu waxay yidhaaheen ma yuriidu ma doonaye hada rajulu ninkani an yadaca inuu ka tago min amrinaa amarkanaga shay-an wax ilaa khaalafanaa inuu inagu khilaafo un mooye fihi macnaa wax kastoo umuurteenna kamida waabuu inagu khilaafayaabo ma doonayo inuu wax umuurteennii kamida sideedii uba daayo inuu isagu ee dhinaca kale ka joogsado inaguba khilaafo un mooye taas bay yidhaaheen rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu calayhi sharaaicdu siduu xadiidkii saxiixaaba rasuulka ilaahay kuba yidhi in ambiyadu awlaadu callatin oo dee waxa yihiinba awlaadu callatin oo dee umuhatum shata wa abuhum waaxid oo diintooda marka la eego usuushii ay la wada yimaadeen mid keliya weeyo taa marna dee rasuulka ilaahay kuma khilaafayna bal taqriirkeed buu uba yimi waxyaalihii ay umuuraha kaba bedeleenna tasxiixeeda iyo hagaajinteeda iyo taas buu laba yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxyaalihii furuucda waa lagu kala dunaan karaaye laakiin qayb badan oo umuurahan xataa ay kuma dhaqmayeen kaba midi waa wax ka dhashay iyaga tabdiilkoodii iyo taxriifkoodii kaba dhashayba weeyaan oo taasba weeye oo bal matalan markaas wixii furuucdii wax dee bal matalan laysku waafaqiyo wax lagu kala tegiba way jiraan usuushiina isku mid baaba la yahay de rasuulkii ilaahayna maahay iyaga mukhaalafadoodu wuxuu tan ulaba yimi waa sharcigiis lagu soo dejiye raacitaankii uu raacayay uun iyagaa sidaa yidhi fa jaa waxa yimi sayd bnu xudayrin wa cabaad bnu bishrin labadaa saxaabi oo labadooduba reer bani cabdilashal bay ahaayeen waa laba saxaabi oo jaliil oo asxaabtii ansaareed kaba mid ah kollay aan aada u garanayno usayd bnu xudayrna kollay waaba sayidkii aws marka la eego dee sacd ibnu mucaad soo raacayay cabaad ibnu bishrinna waa nin isaguna kolay kitaabkana waxyaala aan ugaba arki doono la arko manaaqibtiisii wax kaba mid ah dadkii wax weyn iyagoo qabtay si fiicanna uba dagaalamay maalintii yamaamo laguba dilayna kaba mid ahaa markii musaylimatlkadaab la dagaalamayay bal markaa cabaad ibnu shfirisna waa nin kale oo reer bani cabdiashalune faqaala rasuulka ilaahay ba waxay ku yidhaaheen ay yidhaaheen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow ina alyahuuda yahuudi taqulu kada wakada saa iyo saas bay leeyihiin oo saasay yidhaaheenba falaa nujaamicuna falaa nujaamicun sidaana wax kastaba ugu khilaafno intana aanu iyagii uguma khilaafno miyaanaan uba tegeyn anjimacdaba ano tana dee taasna siaynu iyagii uba khilaafno fatagayara wajhu rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wejigiisii baa bedelmay waaba ka cadhooday hadalkoodii sababtuna waxa weeye dee arrinkan rasuulka ilaahay iyaga amray waa amarkii uba yimi iyo xaggaas rasuulkii ilaahay waxaan uu sheegaya ama uba diidayaana waa waxyi buu raacayaaye fulaan aada khilaaftid iyo fulaan aada waafaqdid ma aha oo ma aha inuu yahuud aada khilaaftid saa iyaga waxu amray ama yahuud bal matalan taas muwaafaqadooda ka dheero uu wax markaa uu laba yimi waxaanu iyaga waafaqsanaa waxaa ugu diiday ma aha waxyigii u yimi buu raacayay ama iyagii ha khilaafo ama haba waafaqo lakiin muwaafaqatu fulan iyo mukhaalafatu fulan may ahayn amarkiisa iyo nahyigiisu marka rasuulkii ilaahay baa dee tan inay ilahay baa yihi factazilu nisa fi lmaxid waana kaa fasire wejigiisii baa su-aashoodan iskaba bedelay xataa dananna anas baale ilaan uba malaynay an qad wajada calayhima kale amta waa ti almukhafafa min athaqira bal markaa anhu shaniye qad ilaan u malaynay qad wajada inuu u cadhooday calayhimaa korkooda kollay ficilkan wajadna bacnaa qadiba weeye waana ficil marka la eego maadi iyo mudaaric ee si ku wada yimaada masaadirtiisaa kala baydhbaydha macaani kala duwanna markaa leh isagoo maadi iyo mudaaric kuba siman laakiin masaadirtiisa inta badan xagga macaanidiisa kala duwan daraaddeed iyaguna kala baydho ee wajada oo uu cadhooday sa tan aan hayno wajada oo macnaa jacayl oo kale ah wejadoo ogaadiya iyadoo herid ah ama asiibitaanka oo kale ah waxyaalo ayaaba yimaada laakiin dee mawjida iyo wujuudan iyo wujdaanan iyo waxyaalo iyo wajdan iyo waa masaadir kala duwan oo inta badan macaanida ay leedahay maadiga iyo mudaaric waa isku mid <laughs> laakiin macaanida kala duwan uu leeyahay bay masaadirtuna ku kala baydhbaydhaa bal matalan haddaba an qad wajada calayhima inuu uba cadhooday ilaan uba malayna wejigii rasuulka isbedelay fakharaja way baxeen rasuulka ilahay hadal kale kuma odhan wejigiisiina laga dareen dee karaahiyo markaasay baxeen labadii saxaabi faاstaqbalahumaa waxaa ka hor yimi hadiyatun hadiyo min labanin laban ah caana ah oo macnaa markii ay baxeen oo gurigii rasuulka ilaahay ay kaba tegeen ee xaggii guryahoodiiba ay kuba laabmayaan ayaa waxaa soo weydaaratay iyaga ka hor timi hadiyo rasuulka ilaahay loo wado loo soo hadiyeyo caano loo soo hadiyeeyey kolley hadiya walow lafti muanasa ay tahay taaniiskeedu waa majaazi kol hadduu taaniisku majaazi yahayna ficilkii dee in la tadkiriyaa way banaan tahay oo taaniis xaqiiqiya maaha amase kaba cabiraan wax kor maaha marka imaka eeg fastaqbalahuma daahirku wuxuu ahaa kol hadduu faacilku muanas yahay fastaqbalat huma in la yidhaaho laakiin markuu lafdigu ama majaaskiisu u taniiskiisu majaaz yahay iyada waxa weeye waa in taas oo kale waa lain dee la tadkirin karaa wey way banaan tahay bal arrin kalena jirto xataa hadduu taaniis xaqiiqa yahay ficilkii iyo in faacilkii waxba udhexeeya fasil mafcuul baa kala dhex galay oo kale marka taas oo kale haddii fasil jiro kala dhex galana iyada taasna de waxa weeyaan way banaan tahay xataa dee taas ida jaakum lmuؤminaat muhaajiraatin faاstaqbalahuma hadiyat min labanin ilى الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam waxa iyagii ka hor yimi oo soo weydaartayna iyagu way sii socdeen hadiye caana oo rasuulka ilaahay loo soo hadiyeeyey markii ay soo gaadhay buu faarsala diray rasuulkii ilaahay fii aathaari imaaraadkood buu cid ka daba diray oo uu yihi u yeedha fasaqaahuma caanihii ayuu siiyey uu waraabiyey oo caanihii buu siiyey facrafaha waxay garteen markii hore aamuskii rasuulka iyo wejigiisoo isbedelay waxay islaahen waa idin cadhaysan yahay markuu rasuulka ilaahay u yeedhay bal sidaa waxaan ay iyaguma dareemeenna si uga baabi'iyaba ayee u yeedhay la soo celiye u caanihii siiyey ayaa facrafa waxay garteen an yajid calayhima waa ficilkii aan sheegayna wajadadii macnaa qadibo ahayd kollay masarkiisna mawjidu kuba yimaada an yajid calayhima inaana u caroonin ayay garteen ee dee walow uu hadalkoodii dee karhayba saas dee tagayurkan wejigiisu isbedelo kaba muuqatay bal markaa kollay xadiisku dee waa umuurihiisu waa inoo caddahay sabab nusuulkii aayadduna waa inooguba sugan tahay wayasaluunaka can almaxid siday kuba soo degtay rasuulkii ilaahay ictizaalkan dumarka lagaba dheeraanayo inaanu ahayn ictizaal guri lagaga dheeraado si ay yahuudi yeelaysay ictizaal mucaasharadoodii iyo mubaasharadoodii si guud oo firaashkii lagagaba dheeraado taasna inaanu ahayn ee waxaa laga tegayaa inuu yahay wadcigii ama la kulankii uun lagaba tegayo iyadoo wixii kale uu bannaan yahay bal taas ayaa iyadana xadiidka inooguba sugan oo isnacu kula shayin ila nikax de aqaashi halkan jirtay ama saddexdii xaalay mubaasharada ama qowlalkii meesha jiray na mid ahaanna daliilkiisi oo tan lahayn waana waxa weeye daliil ahaan waa ka ugu xoog badanna xadiidka waa inooguba sugan yahay umuuro kolley istixaadadii iyo waxyaale iyo umuuro dumar kuba tacaluqsano way inoo dambeeyaan waxaanaba jirta bal kitaabkan aan hayna ilaa salaad gaadhayno dee cunwaankiisa guud waa kitaablxayd abwaabta kale haba soo dhex gasho gasligii baa inoo dambeeyo istixaadadii baa dambayno madi iyo waxyaalaha imaka inoo bilaabmaya bal waxaan leenahay weli axkaamtii dumarka iyo waxyaalo ee qayba qaarkoodna waaba la wada wadaagsanayaaye kamaynaan bixina way noo socotaan baabulmadiyi ama baabulmadiyi labaduba waa laba luqoo jira bal luqo saddexaadna waabay jirtaan waxa weeyaan madyigii balbaabkiisi weye madyiga wuxuu xukum leeyahay waxa lagama yeelayo taas buu bal matalan baabkiisii yahay kolley waxaan leenahay almadyu iyo almadiyu iyo bal matalan taas oo kale ficilkana mada iyo amda iyo maddaaba intaba way soo naqliyeene waxay dhahaan oo almady waa mawn abyad raqiq nazijin yakruju cinda shahwati la bishahwati walaa dafqin walaa yacdubu futur waa cibaarada imaka sharaxa iguba sugan hada waxa weeyaan kolley waa wax dee malaha iska waaqac ahaan ruuxu u garan karo waa ruuxu marka ama uu bal wax hamigaasi uu galoba xaggii bal matalan dumarba ama mulaacabo iyo waxyaala caynkaasa istibtaac iyo waxyaalahaasi ay jiraan waa biyo yar oo khafiif oo cad oo dee aan ahayn wax adigu lazija dee waxay dhegaya oo gacantii iyo ama wixii taas oo ruuxa kaba soo baxaan xalaal shucuur la-aan bay usoo baxaan kuma soo baxaan dee slimanin iyo dafqigii iyo shahwadii iyo futuurkii bal matalan kama dambeynaya ma laha oo waxa cinda almulaacaba ama cinda alistismaac ama kolkol fikriya waxyaalahaas ruuxu kolkol isagoon bixitaankoodaba dareemin waxaa kama soo baxa ee maa abyadkee lazijkaa weye kolkol wax kaloo ku dhow baa jiro dee iyada ka sakiinsan ka qabo markaa kaa ay wajiga yidhaahaan oo inta badan ruuxu ama isagoo tacab badan gaadhay oo kale ama kaaya dabadeed iyo waxyaala soo baxo isaguna waa nijaaso waana laga weysaysanaya unoo isna maydhi ma jiro waa nooc kale isagu kaas lakin kani waa cinda shahwa ama cinda alfikra ha noqoto cinda almulaabacaba waxaa yar ee bal matalan cad lasijka ah ee waxa weeyaan taas sooba baxaya weeye kolkol marka hore bixidiisa hadduu doonaan ruuxu marka dambe inuu dareemayo mayo ta aanu ogeynba kaas baa madigu yahay bal haddaba xukumkii iyo waxa laga yeelayo mayri miyuu keenayaa maxaa kale bal markaa mise ma keenayo waysadii ma jabinaya mise ma jabinayo ma nijaas mise maaha manidii baynu soo maray inay daahir ahayd oo marada hadday gaadho hadday kuba engegto haddii saasuun looga daadiyo dee wixii jurmigii hadhay inaan layskaga tukanayo iyadoo lagaba maydhin dee ruux hadduu tandiif ahaan uga maydhana isagay jirtaaba oo inay daahirtaan soo marre ma la xukuma mise waa ka duwan yahay bal umuurahaas baa baabka inoogu imanaya xdثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna وkiع وabو معaaوiyةa وhushaym عan الأعmشh maعnaa saddexdan abubكر بن abي shayba saddex sheekh buu xadiidka ka wada maqlay maha inay wada fadhiyeen waa midba gaarkiisa ugaba maqlay waxa weeye waa wakiic ibnu jaraax iyo abu mucaawiya maxamed ibnu khaasim iyo hushaym ibnu bashiir saddexdoodna sheekh keliyay wada leeyihiin waa acmash can ilacmashi can mundir ibni yacla wa yukna abaa yacla aabihii waa yacla waxaana loogu kunyoodaa abaa yacla can ibni اlxanafiyati waxaanu kaba warinayaa isaguna nin haweeneydaa reer bani xaniife loo nisbeeyey inankeedii waa ina xanafiya can caliyin cali bal sanadka marka la eego ragga hore ee culimada waaweyn ah intuba acmashiyo iyo waxa ka horeeya waa raggii kitaabkaba kuwa badnaa weeye mundir ibnu yacla caawa inoogu horeysa kolley waxaan filayaana wax dambe u dambeeya aanay jira xadiidka unbuu dib usoo celin doonaa sanadkana uu kuba sugnaan doonaa riwaayada labaad ee isaga xadiidkan buu leeyahay waana nin siqa ah weeye xaafid bn xajar haddaan eego markuu dabaqadiisa taxdiidinaya wuxuu ka dhigaa qolada lixaad ee ruwaadda qolada lixaad ee ruwaadana istilaaxiisa kitaabka taqriib waxa weeye dad marka la eego saxaabada midharkii ugu dambeeyey soo gaadhay de ahaan kusoo gaadhay laakiin aan carab oon laba kulmin marka geesaa markaan ka eegno dee atbaacu taabiciintin bay laba mid yihin walow hadday doonaan de ahaan ay raggaa kale ay isku atbaacu taabiciinta waaweyn ay ay ka weyn yihin de ahaan ges markaan ka eegno mucaasare haddaan eegnana qolooyinkii sikaaru taabiciin san acmashoo kaleo tilmiidkiisa ah imaka xadiidkan ah ayay isku waqti yihiin oo isku dabaqo yihin acmash marka waa nin taabici oo anas uu arkay laakiin mundir cid uu arkay oo saxaabadii ka mid ay inoo sugeen ma jirto marka waxaabay noqon kartaa markaan idhaha ninkan dambe waa atbaacu taabiciintii tirmidkiisna waa taabici oo kale min baabi riwaayat alakabir can alasakri da saasa kuma sii kala weynaan laakiin rutbay ku kala weynaanayaan ee cilmina way ku kala weynyihin oo acmasho waa nin caalim ah xaafid eh min baabi riwaayat alakabir can alasakir ayaa xaggii rutbada noqonayaan kaasi waa ninkaaso waxaan leenahay riwaayo labaad nu baaban jiro oo xadiidkun buu soo celinayaa marka kitaabka saas nooguma soo noqnoqonayo ama ibn alxanafiya kolley waa nin caalim ah siqa ah waa ku shuhroobay waina cali bnu abi aalib aabihii buu kaba warinayaa waa maxamed ibnu cali baa la yidhaahaa faadima may dhalin haweeney reer bani xaniifo ahayd oo khawlo bintu jacfar la odranayey oo kamid ahayd markii musaylimat lkadaab lala dagaalamayo waa reerkiisii dee waa sadyigii bay kaba mid ahayd ayaa cali u dhashay isaga oo markaa waa ku shuhuroobay ibn اlxanafiya laakiin waa nin caalima oo hiqa ah oo dee taabiciinta waa dabaqada hore taabiciintiina oo magaciisa moxamed baa la yidhaha abihiina waa cali bnu abi aalib hadhow baabu inoo iman doonaa can moxamed ibnu caliyin iyadoo la odhan doono sanadka labaad isaguna kitaabka soo noqnoqod walow aabihii aad wax wariyo laakiin riwaayo saasoo uu ku leeyahay kitaabku san i ma jirayso dee halkan baa iyadana inooguba sugan tahay laakiin waa ninkaas weeye can caliyin marka aabihii buu kaba warinaya qaala wuxuu yihi cali bnu abi aalib kuntu waxaan ahaa rajula nin madaan madyi badan taasa igu badnayd had iyo goor waxyaalahaas ayaa iga iman jiray bu yihi madyi baa igaba iman jiray wa kuntu waxaan ahaa dee waanu deeto taasi ay dhibto intaanu xukumkeeda ogaan waa ka maydhan jiray bu yihi had iyo goor ilaa dhabarkaygaba dildilaacay oo malaa dee biyihii badnaa iyo qabowgiiyo waxyaalo taas ah wa kuntu waxaan ahaa asaxyi astaxiya astaxiya labadaa ficilka istaxaya istaxya labadaba waa u yimaadaaye iyadoo laba yo-od uu leeyahy iyadoo mid lagu gaabsadee astaxyi mid ka xishoodaan ahaa an asala nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi inan weydiiyo arrinkan maxaa uga xishoonaya waa limakani ibnati de arrinku ina waxyaalahan aan sheegnay waa umuurahaasaabu kuma imanaya marka inantiisii waa faadime dee meesheedii oo ah sawjadaydii taa daraaddeed baa rasuulka ilaahay aan ugala dhici waayo aan ugaba xishoonayay fa amartu waxaan amray almiqdaad bn اlaswad saxaabigaa jaliilkeynu hore usoo maray horena aan usoo aragnay inuu aswadkani tabaniye uu ka hadhi waaye miqdaad ibna camrin in la ydhaah ayaan amray bal rasuulka ilaahay inuu weydiiyo fasa'alahu rasuulka ilaahay buu weydiiyey madiga hadduu ruuxa ku yimaado maxaa laga yeelayaa faqaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu caleyh yaqsilu uu maydhayaa dakara ruuxii taasi ay ku time isku arkay dakarkiisii buu maydhayaa sidee waxaani horta soo baxay waa shay nijaasa weeye oo xataa marada halkii uu kaba asiibay haddii u og yahay waa ka maydhayaa dakarkiina waa maydhaya daahirka xadiidku si uu wada maydhayaba dakarkii uu yahay intii uu isagu asiibay aanu maydhahayn waana culimada qaarkood qowlkoodaba weye wala barhkood ay leeyihin waxa maqsuudku uu yahay waa wixii uu gaadhay in la asiiba de waa intii nijaastu gaadhay wayatawado waanu weysaysanayaayo hadduu weyse qabay waysadii way jartay waxbaa kasoo baxay min axadi sabiileyn saa daraaddeed u weysaysanayaana de waanu iskaba maydhayaa oo iska maydhkani waxay keenaysaa waa istinja ha noqoto iyo dee wixii oo la suuriye bal markaa waa nijaasnimadkiisa bal dariiq labaad uu xadiisku leeyahina waa kan وxadثna yaحyى بن xabيb الxاrثي qال xadثna khالد yعnي بن الxاrث qال xadثna شعبة qال أخبرني سlayman qاla samعت mndrا waxaan maqlay sulaymanku waa acmash oo sulayman ibnu mehran waa ti aynu soo aragin make lakin de kolley magacyadu waa had iyo goor way qarsoomayaan acmash magaciisa sulayman ibnu mehran baa laqabkiisu mashhuur kuba yahay sanadkana ninkii mundir xadiidka ka warinayu ahaa waa sulayman waa acmashki un qaala samictu mundiran mundir baan maqlay can muxamed ibni caliyin waa halkii uu can ibn اxanafiyati ka yidhi imaka muxuu yihi can muxamed ibni caliyin waa ibn اxanafiye can caliyin anahu qaala cali inuu yihi istaxyatu waan xishooday an asala inaan weydiiyo annabiya salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilahi inaan weydiiyo can ilmadyi madyiga xukumkiisa haddii madiyi la yidhahna waa taan waa luqo maxaan taa uga xishooday waa min ajli faadimata faadima oo de taas oo rasuulki ilaahay de waaba rasuulki ilaahay laakin janib waa sodogii marka arrinkaasaan ugaba xishooday faadimo daraaddeed faamartu waxaan maray almiqdaada miqdaad baan amray fasa'alahu uu weydiiyey faqaala wuxuu yihi minhu lwuduءu ay minhu min almadyi madyiga waxaa kaba imanaya alwuduء weyso waa laga weyseysanaya taas buu macnaha de waana taa hore aynooguma sugnayd xadiidka riwaayada dambena waan arki doonaaba haddii aladhah way noogu sugantahay xadiidka duruqdiisii una in laga maydhayo horta uu iskaba maydhayo gees kalena weysadii waa jabinaya waa laga weysaysanaya bal dariiqa kale ha inooba dambeeyo waan arki doonaaye xadiidku tu inoo faa'iideynaya waxa weeye khuruuju lmadyi inaanu maydhi waajibinahayn madigu manidii lamid maaha hadday soo baxda maydhi waajibinaysa maydhi ma waajibinayo waana ijmaaci muslimiinta ama culamaa ulislaam taasi ijmaacood weeye waxaa kaloo xadiidka inooguma sugan inuu waysadii jabinayo oo waa kan minhu lwudu ubaan haynaa bal taas xadiidkana waa iyadna inoo faa'iideynaya arrinta kale iyadana xadiidka oo inooguba sugani waa yaksilu dakarado inuu nijaas yahay hadduu nijaas yahayna halkii uu xataa meel aan dee haddii jirkii uu gaadho sida bawdadii oo kale iyo taas oo kale waa laga maydhayaa maradii haddii la ogyahay de hadday shaki uun tahay dhib malaha nadxi baa ku filan biyo lagu rusheeyo lakiin haddii la ogyahay iyadii waaba laga maydhayaa oo bal markaa taas inuu nijaas yahay weeye markaa in badan oo culimada ka kamidi eh, waxay ka dhigaan yaqsilu dakara hudan wixii madyigu gaadhay uun in la maydhayo en loo jeedin jamiica dakarta aan looba jeedin laakiin aimo kolley waana malik iyo axmed iyo riwaayo iyagaaba lagaba soo naqliyey ayaa waxay kaba dhigaan oo iyadana xadiid kolley daahirkiisuna waa saacidaya oy leeyihiin bal markaase in la wada maydhayo xataa intii uu dee kasoo baxay uun laguma gaabsanayo ee dakarkii dhammaantiiba bal laftibaaba markaa aan dee saxiixa muslim inoo dhicin iyo ayaaba dekerkii iyo xiniyihiiyaba raaciye bal dakarkii in la wada maydhayo taas baa iyadana xadiidka taasba inooguba sugan arrinta kale waxa weeyaan iyada inooguba sugan xadiidku inoo faa'iidaynaya bukhaarina kitaabulcilmi buu tarjamu u dhigtay taas oo kale ruuxa intuu xishoodo waa masale isagoo u baahan cid kale weydiisay inay su-aashii laba timaado labadii masaxaa ku sugan oo isagiina waa xishooday gees e maslaxadii cilmi doorkiina waa kan dariiqan uu ku xasilay waxa inooguma sugan jawaazu اlistinabati fi اlistifta ruux iyadoo u suurto gelayso ruuxii muftiga ah ama ciddii wax weydiinaya inuu weydiiyo inuu cid kalena naaib kaba dhigto liamrin ma sida xishoodkan oo kale isagu tarjamadaasna kitaab ulcilmi u bukhaari udhigta xadiidkan intaan dahaaro soo gaarin dee dahaarina waa kusoo celiyay abwaabtii kale isagoo udhiganaya madida iyo axkaamteede bal taasi iyada way inooguma sugan tahay oo xadiidka inooguma sugan tahay <clears throat> arinta kale iyadna muhimkee kuma sugan waa istixbaabu xusni cushrati maca lasar buu leeyahy marka la eego waa cishrada fiican dadkii xididka ahaa iyo sida fiican ee loolaba dhaqmayo wuxuu leeyahy zawjkii ma haboona dee wax qurux badana ama toosanna maba aha wax dee jimaacu nisaa iyo istimtaacood iyo jaanibkaa shaawiya kuba tacalluqsan inuu bixadrati abiha aw akhiha aw ibniha ama dadka xididka agtoodii ka sheeg sheego uu kaga hadlo taasoo kale dee wax iyadu roon ma aho waaba tan uu cali yidhi min ajli fatimata ama limakani ibnati bal waa umuuraha xadiidka inooguba sugan laftigana marka waa riwaaye uun xadiidka duruqdiisii hore duruqdiisii un kaba mida inoo dambeeya وxdثnي هاrون بن سعيد بن الأيلي وأحمد بن عيسى قال xdثna بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن بن عباس قال أنه قال الxadيثku waa ki imakaan kaba soo baxnay sanadkana ragga waan soo wada aragno سليمان بن يساrna فqahadii madinata ayuu kaba mid yahayba makramat ibnu bukir can abihina kalaam hore ugu sugnaa hore inuu soo maro culimada qaar ay leeyihiinba abi waxyaalahan kamuu maqlin ee waa wijaado ama kutubtiisii unbuu helay wuxuu hagaag uga maqlay maba jirte lakin xadiidkan xataa bacd alculamaa sadaraqun iyo waa istidraakaadki iyo asaanida qaarkood ee hadal ka keeneen ee kitaabkan muslim kuba sugan buu kani kaba mid yahay calى kuli xaalin oo iyagoo ujeedadoodu ay tahay makrama xadiidkan aabihii maanta kama maqline sadee duruqdii hore ayaa ah tii aan ictimaadsanayno matnigu waa inoo saxiix haddii sanadkan imika aan hayno khaasatan makrama can abihi oo culimo kala duwane ay leeyihiin waa kitaab una wax kamu maqleen ay leeyihin hadalba kuba yimaado waa sanad ahaantan unbu hadalku kuba yimi istidraaggoodna yahay xadiidku waa xadiidka bukhaariya muslim ba ay wariyeen duruqda hore dee صaxiixa ciladan aan lahayna inooguma suganta can ibni cabaasin qaala qaala caliy bn abi aalib ba wuxuu yihi arslna miqdaad bn aswadi miqdaad bn aswad baan u dirnay ilaa rasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam isagaa diray fasa'alahu can ilmadyi madyigii ayuu weydiiyey ykruju soo baxayo min alinsaani insaanka kaba soo baxayo kayfa yafcalu bihim haddaba masala markaasin waa se uu ku samaynayo muxuu ka yeelayaa faqaala rasuul اllahi salى اllahu wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yihi tawado weysayso macnaa waxaan waysadii uu jebinaya dee wixii khaarij ah ee kasoo baxa min axad sabiileyn waa kaasoo waa jebinaya e bal manidii iyadu maydi baabay waajibisay kaba weyn lakiin waa kaasoo waysadii waa jebinaya kana wixii khaarijka inbuu kaba mid yahay taasi waa mid wandix ama indax way jiraan barhkood sida ibnu mulaqin iyo jawhariya kaba soo naqliyay in indix mooyaan halkan indixaan la odhanayn habeen dhaweydna waan soo haynay ona uu bikasri daad un kuba dabdinaye lakiin waxaan leenahay labada luqaba way jiraan un nadaxa yandixu oo tii qiyaaskaba ahayd iyo dee waxa weeya yandixu oo bal matalan taas ah markaa labada luqaba waa iska caadiye wandix imaka halkan macnaa irsil baan leenahay waayo lafdigii horean kuba fasirayna walow nadxigu rushina waa loo isticmaalaa wax biyo unsaa loogu tiixiyo ama lagu rusheeyo gasnina waa loo isticmaalaayo ilmaha yar kadiisa marka la maydhayba waan kuba soo maray halkaasaan habeenkii dhaweyd kusoo aragnay imaka halkana yaqsilu dakarahu baa inoo horeysay bal matalan oo bal dariiqii sugnaa marka imdix maydh farja kana weyseyso macnahana dee ina maydhitaanka farjiga horeynaya horta wixii iska suuri iska maydh weeye markaad maydho dabadeedna waysadii way kaa jabtay haddaad wayse qabtay ee ka weysayso taasba wey baabu gasli wji walyadayn ida stayqada min الnawm hada kani baabu gasli weji wejiga maydhitaankiisa iyo walyadayni labada gacmood maydhitaankoodii la maydhayay ida stayqada marka uu ka toosoo tooso ruuxu min anawmi hurdada bal wixii kuba soo aroriy kolle waa xadiid oo in yar oo kooban kaba dhigtay isagoo dheer oo fawaaid kalena uu inoo dambeeyo oo bal matalan kitaabu salaad dhexdii uu kuba iman doone xadaثana abubakr bn abi shaybata wa abu quraybin qaala xadaثana wakiicun an sufyaan sufyaan kuwa hawri un an salamata bni kuhayrin can quraybi can ibni cabaasin ana nabiya salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay qaama uu kacay min aleyli waa habeenka dhexdiisiibuu kacay faqadaa waa gutay xaajatahu xaajaduna waa bowl iyo waxyaalahaas waa xaajadii insaan uma gasala markii uu xaajadiisii dhamaystay ayuu maadhay weja wejigiisiiy wayadayhi gacmihiina uu faraxashay uma naama markaa muu tukanahayn salaadii waktiga umuu kacahayn walow mar dambe uu kacayo isagoon weysaysan ayuu iska seexbo intaasuu layimi u farxashay wejigiina uu maydhay haddana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa seexday bal adigu waa inoo dambeeyaabaan leenahay xadiidku isagoo dheer buu mar kale iman doonaayo dee taam ah halkana qada-ulxaajana xadath bay culimadu kuma fasireen waana siday tahay bal na waxaa laga imu leeyahayna xikmadan ku sugan wejiga inuu maydhino waa suurtagal inay ahayd idaabu nacaas ama aathaarta noomka iyo luladiya waxaa bal si isaga kaxeeya inay ahayd walow uu seexday gacmahan uu maydhino kollay dee waa kanoo xaajadiisii buu gutay ama xadath baa jiray oo kollay taa ciladii bay ahaydba bal xadiidku kolleyta inoogu sugan ee tarjamadana oo loo ay imika keenaysaa waxa weeye النوم بعd الاستiقاad haduu dee ruuxu uu xaajadiisiiba guto kolley faraxlashadii iyo bal imikana waaba talaydha dee waa caafimaad ahaan iyo dee nadaaf ahaan iyo dahara ahaan intiba way uga fiican tahay faraxlashadaas iyo bal waxaas mashruuciyadeedu way inooguba sugan tahayba arrinta kale iyadana meesha jira waxa weeye buu leeyahay halkan imaam nawey hadduu ruuxu intuu soo toosay habeen dhexdiiba ay tahay dib inuu u seexdo inaanay wax karaaha ahayn waa kan rasuulka ilaa yeela ad waa qolo zuhaad ahaabaa barhkood odhan jiray waa mintaasoo ruuxa awraaddiisi iyo salaadii iyo wadiifadii iyo salaatuleelka ay dhaafaan oo kol haddaa toosto in lagu noqdaa ma toosna eh. laakiin rasuulka ilaahay waa yeelay khaasatan ruuxii dee aanay umuurihiisaasi dhaafahayn wax ba'si oo kusugani maba jirto bal in xaggan intaasba weyo kolley wejiga lakin waxaan leenahay xadiidku isagoo intaa ka taamsan ayuu inoo iman doonaan baabu jawaazi nawmi ljunubi واstixbaab اlwuduءi lah وغasl الfarji ida araada an yaأkula aw yashraba aw yanama aw yujaamica kale waa axaadiث xoogaaya waana kol hadday isku macnatayna waan israacin doonaa bidn الlahi tacala kale waa baabka marka maxaa uu baabku ubaabaysan yahay baabu jawaazi nawmi ljunubi ruuxii janaabaysnaa ama rag ha noqdo ama dumare isagoo janaabadii le inuu seexdo oon maydhani inay banaan tahay balbaabkii weeye واstixbaab اlwuduءi laakiin hadduu doonayo inuu seexdo isagoon maydhan weysaysi uu weysaysaa rag iyo dumarba weeyo halkan waa dee umuurihii dadka ka wada dhexeeye weysaysi uu weysaysto lahu isaga in loo suneeyo ay fiican tahay sunana tahay dee waxa weeyaan hadduu doonayo inuu seexdo inuu weysaysto taasuu markaasaa kuma seexdo waqasl farji ee wixii dee b matalan farjigiina uu maydho taas baabu jawaazi nawm اljunub bal واstixbaab اlwuduءi wixii idaada damaan markaas eh, bal qayd ugaba dhigana waxaa leeya waa istixbaab اlwuduءi waxaa kaloo u baabeysay weysaysi sunanimadkiisa uu suno u yahay lahu liljunubi iyo waqasl farji farjiga u maydho goorma idaa araada hadduu doono an yakula inuu wax cuno aw yashraba uu cabo aw yanaama uu seexdo aw yujaamica ama haweenadiisiiba mar labaad ama dee dib uguba noqdo intaasba oo macnaha wuxuu baabku u baabaysan yahay horta ruuxu isagoo janaabaysan dee kol haddaan waqti salaadeed gaadhin maydhigan janaabada laga maydhanaya maaha shay ah fawri iyo deg deg inuu maydhee waa u kaadin karaa inta uu waxa weeyaan dee waktigii uu cidhiiryamayo ama waqtigii salaadeed gaadhaya waa dib dhigi karaa taasi iyadu waa mid markaa dib buu isaga seexan karaa waa seexan karaa isagoo janaabadii leh arrinta kale iyadana baabku u baabaysan yahay hadduu ruuxu doonayo inuu wax cuno ama uu wax cabo ama uu seexdo ama uu bal matalan jimaac labaad laba yimaado uu markii hore janaabaysnaa sunno waxa ah inta aanu cunin wax cabin seexan jamaacii laba iman inuu weysaysto taas baa sunaa waana suna una laazim maaha waajib maaha hadduu kaba tago dee dembi ugaba imanaya ma jirto intuba axaadiis ay noogaba imanayaan waana kuwan xadaثna yaحya بن yaحya التmimiي ومحamed بن رمح qala أخbarana layث x وxadaثna qتaybaة بن سعيid qala xadaثna layث عن بن شهاaب عن أbي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشhaةa أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم kana wuxua ida araada marka uu doono an yanaama inuu seexdo walxaal huwa junubun uu janaabaysan yahay eeg isagoo janaabadiilo ehelkiisii la kulmay haddana uu doono weli salaadna ma dhowe inuu iska seexdo tawada'a uu weysaysanayey wudu'ahu ka wudu'ihi weysadiisii oo kale lisalaati salaada waa weyse lamida ti uu salaada u weysaysanayey qabla an yanaama inta aan u seexan ayuu weysaysanayey xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna بn culayata wawakiic wagundar waa saddexdooduba can shucbata can اlxakmi xakm bn cutayba can ibrahima wanakhaci can اlأswadi can caaishaةa qaalat anaha qaalat caaisha waxay tidhi kana rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa ida kana junuban marka uu janaabaysan yahay uu janaabo leeyahay oo faaraada uu doono an yakula inuu wax cuno aw yanaama seexdo tawada'a wuu weysaysanayey wudu'ahu lisalaati weysadiisii uu salaada uweysaysanayay mid lamida macnaha weysadan aynu salaada uweysaysanaa mid lamida ayuu weysaysanaya markaasuu wax cunayay ama seexanaya xadaثna mحamed بن المثنى وبن bashاari qaala labada mحamed waxay yidhaaheen xadaثna mحamed بن jacفar waa markii dhaweydna waa gundarkii wakiiciyo ibn culaye la socdee mحamed بن jacفar kan yahay x وxadaثna cubayd للhi بن mعaadi qala xadaثna abi abihi mعaad بن mعaad ayaa u waramay cubayd لlahi o qaala wuxuu yihi xadaثna shucbato marka mحamed بن jacفar iyo shucba kolley m mعaad بن mعaad shucbay ka wada warinayaan bhada isnaadi isnaadkuna waa can اlxakm can ibrahim can اlaswad can caaishata lakin maxaa jiray qala bn الmusanى mحamed ibn الmusanى wuxuu yihi fi xadiiثihi waa isagoo hadda shucbe ka warinaya maha inuu isagu dee xakamkan isaga sheekiisa yahay waa isagoo dee sheegay mحamed ibn jacfar can markaa ama dee dariiqi ilaa shucbe markuu soo gaadhay ayaa muxuu shucba yihi xadaثana الxakamu samictu ibrahima yuxadith hadduu markii hore ay shucbe ka ahayd can اlxakami can ibrahima ayaa riwaayada mحamed ibn الmusanى maxaa dhacay inuu shucba yihi xadaثana الxakamu samictu ibrahima yuxadiثu oo halkii cancantii ayaa xadaثanii iyo ama xadaثana iyo samictu ay dhacday وxadaثnii mحamed بn abi bakri الmqdamiy وزhayr بn xrbi qala xadaثna yaحya whu بn سacيidi waa qaطan yaحyahan sheeka sheekiisa ah can cubayd الlahi xa وxadaثna abubakr بn abi shaybata وبn نmayri wlafd lahma lafdiga soo socda suhayr ibnu xarbin iyo moxamed ibnu abibakridii hore ma laha e waa labadan dambe iyagu macnahay la wadaagsadeen waa abubakr ibn abi shaybe iyo cabdllahi ibn numayr moxamed ibn cabdillahi ibn numayr weeye waa maxamed e eh, maaha waa kan walaftu lahuma qaala ibnu numayri wuxuu yihi xadaana abi ninkan baa ibnu numayra kan dambea cabdillahi ibnu numayra waqaala abubakrin xadaana abu usamata markaa qaala waa cabdullahi ibnu numayr iyo abu usama xamaad ibnu usama waxay yidhaaheen xadaثna cubayd الlahi cubayd لlahina horeynuu soo aragna waa cubayd لlahi بn cmr iبn xfs iبn caas iبn cmr iبn الkhaطاab can naaficin can ibni cumara ana cumara qaala wuxuu yihi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahay ow ayarqudu miyuu seexanayaa axadunaa midka anaga naga midi walxal huwa junubun ruuxii haddii janaaba ku timaado isagoo weli maydhan miyay u banaantay inuu seexdaa qaala wuxuu yihi nacam ha idaa tawada hadduu weysayso horta ha markaasna ha iska seexdo وxadثna محamed axaadiثan sraacinaya waayo waa mawduucan waa intaa keliya wy وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cabدالرزاq عan بن jurayجi qال أخbaranii ناaفع عan بن cمر markii horena cubaydالlahi baa naafiع kaba warinayey imaka imakan iبن jurayج أna cمر اstafta النabiy slى الlaهu عalيه وasلم cmar baa rasuulka ilaahay fatwo ka dalbay oo faqaala wuxuu yihi hal yanaamu miyuu seexanayaa axadunaa midka anaga naga midi walxal huwa junubun qaala nacam ha e laakin liyatawada ha weysaysto uma liyanam markaa ha seexdo xataa yaktasila ilaa uu ka maydhanayo idaa shaa marka uu doono marka uu doono uu kaba maydhanayo waxadaثanii yaxya bnu yaxya qaala qarأtu calى maliki can cabdillahi bni dinaari can ibni cumara qaala dakara cumar bn الkhadaabi baa wuxuu u sheegay lirasuuli llaahi salى اllahu عalayhi wasalam anahu cumar tusiibhu janaabaة min aleyl habeenkii inay janaaba kuba timaado dee haweenaydiisi laba kulmo faqaala lahu rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu ku yihi tawada weysayso waqsil dakaraka kollay dee inay maydhitaanka waa istiijadiie ayaa la horreysiine dakarkaagana maydh oo dee si wixii ballaad kaga maydho uma nam markaa dabadeed seexo dee marka dambe waktigii salaadu gaadho ama ad salaad ukacayso iska maydho xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layt عan muعaawiyaةa بn صاlح عan cabdالlahi بn abi qaysi qaala wuxuu yihi ninkaas cabdالlahi بn abi qays mana aha abu musa ashcari maahay waa nin taabiciye sa'altu caaishata caaishaan weydiiyey can witri rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay witrigiisii fadakara اxadiiثa waa inoo dambeeyaayo si uu rasuulka ilaahay u tukan jiray sagaal ragcadood toddoba ragcadood waxyaalay sheegtay qultu waxaa idhi waayo uu dheer dheerya xadiidku intii imaka baabka umunaasimka inuu soo qaatay walow inta badan uu dhamayn jire qultu waxaa idhi kayfa kaana yasnacu fi ljanaabati seebuu markaa janaaba ay ku timaado rasuulkii ilaahay samayn jiray akaana yaktasiru waata su-aashiisu miyuu maydhan jiray qabla an yanaama inta aanu seexan am yanaamu mise uu seexan jiray qabla an yaktasira dee kol hadday habeento weli salaadiina aanay gaadhin isagoon maydhan buu seexan jiray qaalat waxay tihi caaisha de iyagaana khibradan iyo dadka cilmigaaba lahaa taas weeyaane cilmiga caynkana ragmay soo naqlin kareen inoo soo naqliya fawaaida badan iyo axkaamta badan inooguma sugan tahay kullu dalika kaa dhammaanti waa maxay waa inuu maydho qabla nawm iyo inuu maydho waxa weeyaan inuu seexdo qabla markaa qabla liqtisaalba qad kaana yafcalu waaba tan sii fasirtay oo kaa dhammaantii waxaa la arkaa inuu sameeyo ama waa dhacaysa inuu sameeyo rubama اktasala waxaa dhacaysay ama la arkayo inuu maydho fanaama uu seexdo wa rubama tawada waxaa kaloo dee ay dhacaysay inuu weysaysto fanaama uu seexdo qulto markaa waxaan idhi buuri uhi cabdullaahi baa odhanaya alxamdu lilahi aladi jacala fi lmri saca ilaah baa mahadle aladi ilaahaasoo jacala yeele fi lmri arrinkan sacatan oo dee aan cidhiidhi inagagaba dhigin aan kaba dhigin maydhiga janaabo laga maydhanayo cala alfawr inuu yahay oo marka ay kugu dhacdo inaad maydhato aan kaba dhigine umuurahan ba inoo waasiciyey ilahaas baa mahadle وxadaثnي زهير بن حرب qال xadaثna cبدالرحمن بن مهدي ح وxadaثnي هاrون بن سعيد الألي qال xadaثna بن وهب جميعا عن معاaوية بن صالح بhda الاسناaد مثله waa xadيiثkan mid laba mida weeye bal may hortaan iska dhameeya waayo isla wada mid un وxadaثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadaثna xفs بن غiyاt x وxadaثna abu qrayb qال أخbarana بن abي زاdة wa yaحyى بن abي زاdة x وxadaثnي cمر الناqd وبن نmayr qال xadaثna marwan بن معaaوiyة الفزاriي kulhm dhammaantood عan cاaصm عan abi المتوkل عan abi سacيid الkdري waa rag aynu hore usoo maray abilmتوkل naajina horeynu usoo aragnay oo waxa weeyaan ninkan oo bal mثalا abu saciid kama warinayo cali bni du baa la yidhaah baan soo nidi ama cali bni da labadaba kollay kitaabkaygana isagoo bidami daala yidhi ba haddana da-uud baa labadaba wada qormay se habeenka horeba aan soo sheegnay wada qorme laakiin waxay dee yidhaahaan waa du-aad waa isagiyo nin labaad oon habeenkaa hore soo sheegnay baaba ruwaada wax du-aad la yidhaah jira ee shucarada iyo waatan in waxa weeyaan kuwo kale ay jiraan laakiin ruwaadda markaynu eegno weeyaan naaji wala duaadi baa suudi alfiyadiisa kuba sugnayde bal maala marka maxay dhaheen can abi saciidin alkhudriy qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam idaa ataa hadduu u tago oo axadukum axadkiin uu yimaado ahlow ehelkiisu haweenaydiisi uu la kulmo uma araada uu doono an yacuuda isagoon weli maydhan ayuu doonay haddana inuu mar labaad ficilkii uu ku laabmo falyatawada inta aanu marka labaad ku laabmin ha weysayso taas buu yihi rasuulka ilaahay zaada abubakrin fi xadiiثi wuxuu ziyaadiyey falyatawada baynahumaa wudu'an labadan dee ficil ama labadan jimaac dhexdooda horta ha weysaysto wa qaala waxaan u yihi halkan uma araada an yacuuda bedelkeeda abubakr riwaayadiisa uma araada an yucaawida oo halkii an yacuuda bedelkeeda inuu ku laabmo dee bal haduu ficilka ay ku wada noqdaan hadduu doono dhexdooda waysada haba weysaysta bal xadiidka anasay yar dambeeye kollay axaadiida baabkan guud ahaan xaasilkoodu waxa weeye wixii janaabaysnaa waxaa u bannaan inuu seexdo inuu wax cuno inuu wax cabo inuu haweenadiisi dib ulaba kulmo qabla aliqtisaal waa u bannaaye waana umuur lagu ijmaacsan yahay guud ahaanba jawaaska umuurahaasi waxaa kaloo iyadana ay kuba ijmaacsan yihin ruuxani waa xadid salaadii unbu waxani u diidayaa qur-aanku aqri ayuu u diidayaa masjidka nagaadigiisii buu u udiidi laakiin maaha jirkiisu inuu nijaas yahayoo dee jirkiisi iyo caraqiisi iyo saan xaydadaba kuwa soo maray ruuxii janaabaysnaa waa daahir oo kale bal taas waxaana axaadiis inooguba sugan iyadoonay waajib ahayn inay sunno tahay ruuxu bal markaa uu doonayo inuu wax cuno ama seexdo ama waxaba ama umuurta kale uu laba yimaado inuu horta weysaysto farjigiisiina maydho bal taas baa waxa weeye iyada iyada inooguba sugan oo waxaanay kaba cabiraan inay karaaha tahay xagga marka la eego waysadana waa waysadii dhamaystaa xadiidkanba ba imaka inooguba sugan tama hataa ibnu cabaase faraxalasho iyo weji unoo taasi may ahayn dee wayse may ahayn xadiidka hore inooguba sugnayde tani waa wayse dhanba iyada halkan iyada uu bal matalan ruuxu laba imanaya culimadna xagga waysadan la weysaysanayo gees waxaabay idhaahaan dee xadadkii bay khafiifinaysaa o acdaadii oo kale iyo waysada waaba kaba kor noqonaya ama jaanib kale biyahan uu isticmaalay waxaaba dhici karta inuu marka dambe kuba dhiirada inuu iskaba maydho ay uma fudaydiyaane bal waa shay inoo jidaysan oo aan marka uu ruuxu seexanayo ama umuurahan kale laba imanayo inuu weysaysasan bal matalan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh xagga waxaan leenahay ee waajib ma jiro ee waa sunno weeye walow karaaha un uu yahay bal xadiidkan kalena waaba kan وxadaثna الxaسن بن أحmed بن أbي شhuعayb الحrاني qال xadaثna مسkin yعnي بن بkayr الحdاء عن شhuعبة عن هiشام بن زaيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم kana wuxuu ahaa يطuف عalى نسائه بغسل واحد waa rasuulka ilaahay kollay dadka lamid ma ahayn quwo badan baa ilaahay siiyey oo de intan iyo in ka badanba uu kuba karo marka awqaada qaarkeed wax dhacayayna way ahaydba oo waa ku wareegayey dumarkiisa ama laba kulmayay kulmayey waxa weeyaan un bal masalan xaalo aanay malaa midkood nawbadaa lahayn habeenkeedii ukhaaskaa aanay ahayn baabay ahayd haddii la yidhaha rasuulka ilaahay qasmigaa waajib ku ah haddii la yidhaha qasmigu isagu waajib kuma ahayna waxba uma baahnin inaan dee ixtimaal iyo waxyaalahaas iyo malaasanay ku xambaarnayd aan idhaahne e, laakiin dumarkiisiibuu kuba wareegaya qusli keliya macnaha waxaa dhacaysay awqaada qaarkeed walow dee la arkayna isagoo mar kastaba gaar ahaantiisa uba maydhay la arkay taasna oo dee sunantii ay kuba sugan tahay iyadoo uu haweeney la kulmay oo isagoo maydhan mid kale la kulmay mid kale laba kulmay oo markii dambena uu <coughs> maydhay un marka waxaana ay tahay haddii ruuxa xadadkii uu soo noqnoqdo inta aanu xadadkii hore iska dahirin waysadii baaba kaba mid ah ruuxii waa kaajay haddana si kale iyo waysadii ah, wax kale xadad kale ku yimaadeen xadad kale ku yimi waysadaa keliya ku wada filan maydhiguna hadduu dee bal matalan janaaba ay kuba timaado oo uu janaaboodo haweenaydiisii laba kulmo isagoon marka ka maydhan uu mar labaad la yimaado mar saddexaad la yimaado maydhigaa keliya ku wada filaanaya <coughs> waana tan rasuulka ilaah yeelay salawaatu ullahi wasalaamu alay wasalam <coughs> allahuma masalaa jirta la arko dumarkuna kuba timaada waana dee waxa weeyaan kolley oo ayna baahayn inay ogaadaan oo waxaa dhacaysa bal matalan hadday dhacdo haweenaydii oo weli janaabo aan kaba maydhan inay caadadii ka timaado janaabadii ayay lahayd weli may maydhan caadadii baa kaba timi ee kollay caadadu intaa ay jirto kol haddii caadadani ay jirto qisri loo maydhay tandiif sida dee aksaafi iyo xajka oo kale iyo waxyaalo exraamkii iyo way noqonaysaa lakin bgusli looga jeedo rafc alxadath suurtagal maaha o xadadkii kama kor noqonayo janabadii baaqi unbay ahaanaysaayoo gusligaasi ma jiro eh, laakiin marka ay daahir noqoto maydi keliya ku wada filaanaya janaabadii iyo mid gaar ah oy janaabadii umaydhato xaydkiina mid gaar ay u maydhataa taasi waxba taasi ma jirayso ee qasri keliya ku filaanaye lakiin hadday istilaaho uun dee imika kolley janaabaad lahayd xaadadii waata timi janaabadii ay niyoto inay iskaba kor yeesho kale dee waa sidaa ruux imika bal matalan wixii xadadkiina uu jiro xadadkiina uu socdo san imika ruux in kade kawa socoto o yidhaaho wixii weysaba-aantaydii hore ayaan weysaysanayaan u weysaysanaya oo kale noqonaysaa xadadkii ma kor noqonayo amsaasha tadliifka waa tan oo rasuulka ilaahi uu amray haweeneeda muxrimadii inay maydhato caaisha oo xaydlo oo exraam dambe gelaysay markii cumradeedii hore ay u suurtogeli weyday xaj u gelinaysay rasuulka ilaahay maydho ayuu ku yihi kuwaasi waa <clears throat> inta badan tadliif iyo waxyaalaha looga jeeda waana amsaal masnuunaah lakin janaabadii de waxa weeyaan waxaan leenahay labadiiba waxaa ku filaanaya maydhigaa dambe ay mar keliya wada maydhaton wallah subxana wa tacala alam سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك